alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm alaa nabiyina muxamadi wala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abu cabdillaahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhari raximah اllahu tacaala baabun kayfa kana bad-u ramli wuxuu ku saabsan yahay sidee buu ahaa bad-u ramli ruclaynta bilowgeeda kacbada marka la dawaafayo dawaafka lala imaanayo hadduu xaj yahayna waa dawaafu اlquduum iyo dawaafu الrukni oo dawaaf lifaado la yihaahdo iyo dawaafu اlwidaac saddexdaasuu leeyahay hadduu xaj yahay oo qofka uu xaj keligii xajinayo ama xaji cumro isku daro qaarin yahay hadduu laakiin muctamir cumraysanayo yahay hal dawaaf buu leeyahy o dawaafulcumra la yidhaahdo dawaafka marka uu la imaanayo ama xaj ha ahaba ama cumre hadduu yahay dawaaf sacyi ka dambeeyo waxaa lala imaadaa dawaafka gudihiisa waxa la yidhaahdo alramlu alkhababna waa la yidhaahdaa ramligu waxaa weeyaan surcat اlmashyi maca taqaarub اlkhuda socodka waxoogow la yadadejiyo wixii oo lugahana la isku dhadhaweynaya tallaabada yar kadlayn iyo ruclayn yar wey ayaa waxaa la yidhaahdaa alramlu wاlkhabab labada waa la yihahdaa waxaa la socdaa oo ramligaasi asagana la socda waxaa la yihahda alidibaac idibaacu waa jimatuurad wey in gu-ii uu qabay ninku uu fiidiisan dhanka midigtaa xigto uu hoos mariyo kilkisha midigta uu hoos ka mariyo kadibna darafteeda uu dhanka bidixdaasa u saaro jintiisaa midigta marka bannaanoo qaawan ay soo baxda ayaa waxaa la yidhaha idibaac idibaaca marka dawaafka toddobadiisa dawaaf toddobada shawd ee kacbada la dawaafayo dhan idibaacu waa jiraya laakiin ramliga iyo ruclayntu saddexda hore wey kacbada marka la dawaafayo meeqo jeer baa la dawaafaa oo la wareegaa xajaru asad baa laga bilaabi markii isaga lasoo maro soo wareego xajuasadka kow baa la dhahaya toddoba jeer oo xajulasad lagu dhammaynayo wey marka toddobadaa jeer saddexda hore yaa waxaa la yidhaahdaa ramli iyo ruclayn ama kadlayn socod yar oo oga orado hore aad usii badneen wey hadday meeshu ay suuragal ku tahay oo zaxmo iyo cariiri daran uusan jirin hadduu zaxmo iyo cariiri uu jirana waxba maaragtay dhibaato marka ma laha ramligaas markaa saddexda u horeysa haddaad la imaan weydo lama qadaynaayo la dhihi maayo afarta dambaan saddex ka soo qaadan lama dhahayo saddexdaa hore unbaa iskale makaankaasa iskale makaankaas unbaa iskale qofkii ka tagaa calayhi dam miyaa mise maya waa la hayaa dayib waxayna khaas ku tahay ragga oo haweenku shaqo kuma laha inay rucleeyaan oy ordaan shaqo kuma leh haweenka ragga unbay arrintaa khaas ku tahay marka wuxuu banaystay musanifka baabaystay goormuu bilowdayoo xaggee buu asalkiisii taarikhdiisii buu dib ugu noqday khalfiya taariikhiya goormuu bilowday taasuu ka hadlaya qaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarb qaala xadaanaa xamaad huwa ibnu zayd ibnu diram can ayuba ayub ibn abi tamiima shakhtiyaani can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin radia allahu canhuma saciid ibnu jubayr ibnu mucim annawfali ibnu cabaas alhaashimi cabdimanaaf baa la iskugu tegayaa qaala wuxuu yihi qadima rasuulu llahi salى اllahu alيyh wasalam nabigaa soo galay magaaladii maka almukarama wa asxaabuhu iyo asxaabtiisi oo wada socda markaa quduumkaasi waxaa weeye nabigu calayh الsalaatu wasalaam markuu hijrooday kadib afar jeer buu soo galay maka yani xaggeeda u soo qastay mar waa u suuroobi weydo cumrat اlxudaybiya aheedoo meel maka iyo jiddo udhexaysa oo xudaybiye la yihahdo halkaasaa nabiga lagu xanimay oo lagu reebay kadibna halkiibuu ku taxallulo oo ka laabtay laakiin saddexda kale waxay ahayd cumrat اlqaضاء sanadkii toddobaada hijrada iyo cumrat اljicraana sanadkii sideedaad bacda fatxi maka dhacay iyo cumradiisii xajkiisa ku jirtay ee xajat اlwadaac ku jirtay saddexdaa xaaluu nabigu yimid calayhi الsalaatu wasalaam marka hadda xadiidan uu ka sheekeynayo waa cumrat اlqaضاء markii cumrat اlxudaybiya nabiga alayه الsalam ilama gelayso sanadkan sanadka dambe imaw la yihi sanadkii dambe uu imaanayo waa sanadkii toddobaad ee hijrada ee gaalada haysata maka laakiin waa loo ogolaaday heshiiskii baa waxaa ku jiray inuu cumraysan karo sanadka soo socda marka iyagoo ku ciyaaraya gaaladii kufaaru quraysh saxaabada iyo nabiga calayh salaam inay ku qosqoslaan rabaa ayay meel intay fadhiisteen ba waxay dheheen kaale daawane wiilashii ayagoo gariib jooga iyo magaaladoodii waddankoodii ka cararay bal waxaa ku qabsaday markii dhulkii caraxunka ay tageen dhulkii caraxunka ahaa ee jirada badnaa ee madiina yatriba waxaa qabsaday iyo foolxumadooda kale ku qosan laydheen faqaala almushrikuuna waxay yidhaahdeen inahu yaqdumu waxaa soo geli doona calaykum korkiina muxamadun wa asxaabug u jeeda nabiga iyo saxaabadiisa baa soo geli doona walxaal qad wahanahum uu daciifiyey xumaa yariba yariba qandhadeedii iyo duumadeedii oo daciifisay raggii oodan garanayn oo isbaaba'ayoo iyo wejigoodii calooshooda isbadeshay ayaa arki doontaan inu soo galaya kaalee daawanay dheen waxay gobol dhigteen oy fadhiisteen xagga xijriga meeshaan hadda qowladda ee eh, xijir ismaaciil lagu magacaabo dhinacaynaasay fadhiisteen oo labada rugni ee shaamiyeenkaa dhinaciisay fadhiisteen warkii baa nabiga loo sheegay calayh salaam jibriil baa u sheegay saxaabadiibu wuxuu yidhi cadowa cadowgaada inaad isku dulayso ma aha wabaanaga wakama mahaday dhuux sagaara ah lagu subkadaabay dheen fasliin iyo saliid iyo kareen iyo waxa wanaagsan haddaad weydo xataa sagaaro dhuuxeed ismarmari inta lagu dhihi lahaa waa jacjacsan yahayo waxaa ka muuqataa busaarad baa ka muuqata wajiisa inta lagu dhihi lahaa wuxuuna iska soo mara wuxuu ahaadaba <clears throat> fa amarahum nabiyu sal slam baa wuxuu amray an yarmuruu inay rucleeyaan alashwaada alaaثa saddexda shawd ama dawaafe hore ayuu yidhi xoogow rucleena iska muujiya saxaabadu inay duruuf adag ay la kulmayn oo ay jiradeen oo ay xanuunsadeen oo way jirtaa laakiin in ayaga loo sadiqo maaha in la yidhaahdo xoog baan wali leenahay muuqaalkaada aad hagaajisataan loo baahan yahi saddexdan horuu nabigu wuxuu yidhi marka ruceen ku mara weliba agtood markaad maraysaan orda wa an yamshuu inay iska socdaan aayar bayna ruknayn saddexdan hore labada rukni ee yamaaniyeenka markaad maraysaanna waxba hordina iska socda maxaa yeele kacbadi waa naga qarinayse ila jibatuunad un baa laga rabaa iyo dhoolatus ayag in lagu sameeyo walam yamnachu nabiga kamuuna reebin an yaamurahum saxaabada inuu amro an yarmuru ashwaada ashwaada iyo dawaafka toddobadiisaba ama saddexda hore min xajarin ilaa xajarin inay wada dawaafaan kacbadoo dhare oo dhan wax kale nabiga kama reebin inuu u amro ila alibqaa udhimrin udhimrin calayhim ayagaa uu u dhimrinaya korkooda ayuu nabiga calay slam wuxuu yidhi xaggan markaad maraysaan iska socda labadan rugnae shaamiyeynka markaad maraysaan iyo meesha fadhiyaanna orad ku mara ayagu u naxariisanaya saxaabadiisu u naxariisanaya nabiga sala allahu alيh ali wasalam arrintaa halkaasi markaa ka soo bilowday ramligii ramligii halkaasu ka soo bilowday taariikhdiisa xikmada laga lahaana waxay ahayd in shamaatat اlacdaa nabiga ilahi waa ka magan galay min jahdi اlbala wa daraki shaqa wa suuءi اlqada wa shamaadat اlacdaa cadowga inuu kugu farxo ma aha si kastaba ha xoogo waa inaad yar ismuujiso wey nacam arrintaasoo nabiga alayh salaau wasalaam ayuu u sameeyey abu duayb alhudali waa kii dhihi jiray shan caruura uu dhalay baa daacuun kaga dhaceen abu duayb alhudali markaasuu dee gabay dheer jeediyo waxaa ka mid ahaa inuu yidhi watajaludii lishaamitiina urihimu anii liraybi dahri la atadacdacu ah, kuwa shaamitiinta waxaan tusayaa inaanan haba yaraatee u jilcaynin xaaladda zamanka igu qabsatay lannu hadday musiibe kugu dhaco dad badan baa qoslaya oo hoosta ka jixinaya kuwaasaa rabaa inaad u muujiso oo tidhaahdo waxba ma qabo nabiga calayh salaatu wasalaam markaa ficilkan uu sameeyey waxaa la yidhahda almacaariid waa sarbeeb wey wax si loo arkaayo laakiin si loo wato wey macaariidduna waxay u badan tahay xagga hadalka sarbeebku hadalku u badan yahay marka ficilkuna waa ku banaan yahay iyaduna inaad ficilkii u muujiso si si kalena loo loo wato ayadana waa bannaan tahay oo saxaabadu markay orodka ay ordaayaan kacba dawaaf iyo markaas weli sunankeedii way sunnay noqon doontaa laakiin markaa hore waxaa laga waday in loo tusiyo nimanka ayaga oon baa loo jeeday ayagana waxay isleeyihiin kacbadooda iska dawaafayaan waa lasgartay marka waa lasfahmay umu sulayb iyo abu dalxa markii ninkii martidaha uu u imaado habeenkii uu nabigu alay slam yidhi ayaga qaadayo wixii yaraaay haysteen bay iskuu dardareen asagiibay siiyeen markaasay dee nafaynuusta iska damiyeen waxay tuseen sida ayaga wax cunayo oo kale halkaa intii la fadhiistay ficil waxay muujinayaan si ay wax cunayo waxba ma cunayaan nin kale rabaa inuu waxba soo hambaynin martidan inuu u dhergay raban caawo way ducada nabiga ku dhacday sala allahu alay wasalam waana ku dhacday <clears throat> qaala almusanifu raximah اllah baabu istilaami اlxajari اlaswadi xajaru aswadka salaamidiisuu ku saabsan yihi xiina goortii la salaamo yaqdumu makata qofka maka uu galayo uu tago awala maa yaduufu marka u horraysa dawaafka uu bilaabanayaba xajulaska laga bilaabi oo la salaami hadday suuragal tahay wayarmulu waa ruclaynayaa alaaan saddex markaa ruclaynayaa dawaaf ramligan dambe ee ruclaynta la ruclaynaayo midkii hore ee lagu bilaabay waxay ahayd waxaa laga bilaabayey shaamiyooyinka xagga aan ba la ordahay labada tiir ee xagga xijriga iyo qowladda jira waa bilowii hore wey kadib sunnay ba noqotay waxaana la yidhi min alxajari ila alxajar xadiis jaabir bn cabdillahi fi saxiix muslim ee xajatulwadaaca nabiga u xajiyey min alxajari ila alxajari buu yihi intii laga bilaabo xajarulasad ba xajar asad uu keeni xataa yamaniyeenkii marka hore u dhihi jira nabiga iska nasta wuxuu nabigu calayh salaatu wasalaam uu amray ama isagaba uu sameeyey in la ordo saddexda horeba xadaثna asبq بن فرج qال أخbarnii iبن وهب cabdاللahi بن وهب الmasrي عن yuنuس yuنس بن يزيد الأyلي عن iبن شهاaب الزهري عن sالم بن cabdالله عن أbيه رضي الله عنه qاaل cabdاللahi بن cmر wey raأytu رasuuل الlahi صل sلم baan arkay xiina yqdم makata markuu maka galay ida اstlma الرukن الأswada rukن الأswad yamaaniyeen baa laisku dhahaa labadaba laakiin midka uu ku jiro waxaa la dhaha rukن الأswad baa la dhahaa marka taqliibka laga baxo midkan kalena waxaa weeyaan isagana ciraaqi waxaa la dhaha yamani baa la dhaha yamani yamani iyo rukn اlaswad iyo shami <clears throat> rukn shami iyo ciraaqi afartaa wey meeqay noqonayaan الrukn اlaswad wالrukn اlyamani wالrukn اlciraaqi wالrukna الshami afartaasuu noqonayaan markaasaa waxaa la iska dhahaa laba midba mid baa la geliyey shaamiyeyn iyo yamaniyeyn baa marka la yihi marka yamaaniyeyn lagu leeyahay ruknigii yamaanigahaa iyo xajaruasadka mid ku jira aswadkahaa baa laisku qabtay abawaan oo kale wey shaamiyen marka lagu leeyahayna kii shaamigaha iyo kii ciraaqigahaa baa laisku qabtay oo shaamiyen laisku yiro la taqliibiyey marka nabiga calayh salaatu wasalaam markuu ruknu aswadka u salaamo awala <clears throat> maa yaduufu marka horraysa u dawaafada yaqubu alaaata adwaafin saddexda dawaafee min asabci toddobada kamida u horaysa ayuu xoogo saa u ruclan jiray waxaa ku jiraa niri idibaac hoos baa marada ka gelisay jintii baa soo saartay haddaad saa usoo laabto jintii xoogo xataa haddaad weyd iska tahay oo tabar badneen jintii saa loo soo laabto waxay bakuusabaa kasoo boodaysa waxay bakuusabaa soo boodi oo la yar fayida saa la yar dhaho marka jabatuuradkaas intaasaa looga jeedaa markaasa waxay dhaheen kuwan waxaa me kaanahum lkhuslaan bay dhaheen eelaabad moodaay nimankaa leedan ayagoo baaba'san oo dhaqaaqila oo wadnaha laga saaran yahay nimankan ordaaya saa u maaratay afyuubiyanaya ee ka oradkoodaba lala yaabo sida eeleeladii waaseen halka intaasaa looga jeeday baabu raml wuxuu ku saabsan ruclaha fi lxaji walcumra haddii xaji iyo cumro labadaba ramliga iyo ruclada way leedahay xadaana maxamed bn maxamed ibnu salaam asulami maxamedkan ibnu salaam buu rajaxaya xaafid ibnu xajar inuu yahay qaala xadaanaa surayj surayj ibnu nucmaan qaala xadaanaa fureyx ibnu sulaymaan alkhusaaci can naaficin mawla bni cumara can ibni cumar radia allahu canhuma qaala saca nabiyu sala اllah alay slam nabigaa yaa orday yaa dhawaafay maanta sacyigan waxaa loola jeeda dawaafkii tajawuzan sacaa bimacnaa daafa baa loo jeedaa alaaa ashwaaطin saddex shawd buu nabigu calayh salaam dawaafay laakiin dawaafkaas saddexda hore waa khabab sacyi orada ma aha waxaa weeyaan waa ramli wey ramligaasa loola jeeda sacyiga wamashaa arbacatan afarna waa socday fi lxaji xajki iyo walcumrati cumradiiba xajki xajatulwadaacaha iyo cumradii cumrat lqadaa aheed ee ku bilaabatay ba arintan amaa cumrat ljicraana habeen bay aheyd ayaduna waa dhici kartaa xudaybiyana maba soo gaarin taabacahu lay baa mutaabaceeyey ah, taabacahu layun surayj buu damirka ku dhacaya surayj ibnu nucmaan buu mutaabacinaya qaala xadaanii kaiir ibnu farqad buu yidhi can naaficin can ibni cumar radia allahu canhu can nabi sal ly slam mutaabacadan waxaa la dhaha mutaabaca qaasira mutaabacatun qaasira liannahu ninka la yidhaahdo alleyth ibnu sacdi alfahmi sheekhiisa waa kaiir ibnu farqad ninka uu mutaabacinayo surayj ibnu nucmaanana sheekhiisu waa fuleyx fuleyx ibnu sulaymaan alkhusaaci kala sheekh bay noqdeen sheekhii labaad oo naafic ay iskugu imaadeen marka markay sidaasoo kale noqotana waxaa la dhahaa mutaabacatun qaasira qaasira bikam bidaraja hal darajay naaqis tahay qaala xadaanaa saciid bin abi maryama qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfarin ibnu jacfarkan abu ninkii ahaa ma aha qundar maxamed bnu jacfar ibn abi kaiir azuraqi wey maxamed ibnu jacfar ibn abi kaiir azuraqi qaal akhbaranii zayd ibnu aslam alcadawi can abiihi abiihi aslama mawlaa cumar baa la yihahdaa ana cumar bn khadaab radi allahu canhu qaala lirukni xajarwasadka baa loo jeedaa rukniga hadda xajarwasadka tiirkii ku jiray isagoo hortaagan bu wuxuu leeyahay amaa wallahi baan ku dhaartay inii la aclamu waan ogahay annaka xajarun aad dhagax tahay xajarwasadow laa taduru aadan waxba dhibaynin walaa tanfac waxna aadan anfici karin daatadaada awood aad wax ku dhibto ama aad ku anfacdo malihid ee taabashadan aan ku taabanayno iyo dhunkashadan aan ku dhunkanayno waa sunno nabi oon raacayno walowlaa anii ra'aytu nabiya haddaana nabiga arkin sala allah alay wasalam istalamaka isagoo ku salaamayo ku dhunkanaya ma stalamtuka kuma salaamin riwaaya kale yuqabiluka ma qabaltuka fasalamahu markaasu intuu salaama udhunkaday intuu salaamay u dhunkaday waa soo marray xadiidkan wuxuu ishaarayaa cumar radi allahu canhu xajarkan iyo dhagaxan lagu bursan yahay cibaado la caabudaaya iyo dur iyo nafci ayaga wataan inuunan ahayn falyacbuduu raba hada lbeyt wey ilahay baa la caabudaya beytka rabbigii iska lahaa amarkii nabi moxamed alayh salaam loo soo dhiibay ee dadka uu gaarsiiyaana la fulinaya wahadihi cibaada cibaadana waa intaasba awaamirtoo la qaato wixii laga rabood ka hadho meeshii mar lagu yidhaahdoad maraysa haddaad la imaato dhagax kale iyo qubuur iyo meelo kaleba dib la wareegana bidco iyo xaaraam iyo shirki bay noqonaysaa tan laakiin waxaa weeyaan amar ayaa la fulinayaa markaasuu wuxuu yidhi cumar haddana maa lanaa waliramli war annaga iyo rucleyn maxaan daba iskaan daba dhigay maa lanaa maxaasu kaana wata annaga iyo waliramli ruclaynta riwaayo kale wuxuu yidhi fii ma ramlu waalkashfu can ilmanaakibi ruuclayn iyo garbafayd garbafaydid maxaa aminkan na daba dhigay sababtu waxaa weeyaan wuxuu le innamaa kunaa waxaan tusaynay bihi ruuclayntan iyo garbafaydiddan almushrikiin gaaladaan tusaynay maalin ay noo fadhiisteen oy rabeen inayna arkaan dacfiga annaga ayaan tusaynay in daciif ahayn waqad halakahum ullah ilahay baa halaagay hadda maka muslimiinta gacanta ku haysata cizi iyo sharaf baa la helay maxaa marka ruuclayntan na dhigay waqtigeeda lasoo gudbiye ijtihaad buu marka galay meeshan in la iska badadhaafaa uma qaala haddana waa isqabtay intii nabiga alay slam uu xaj iyo cumro imaanaya wuu samaynaya abubakr baa samaynayey markaasu wuxuu yidhi shayun sanacahu nabiyu waa wuxuu nabigu sameeyey calayh salaam falaa nuxibu ma jecelin an natrukahu inaan ka tagno waa isqabtay soo maart nabi maxamed baa sameeye kama tegayno waa midda xalaa soo marayna qaacidadii maxay ahayd laa masaaqa fi اlijtihaadi fi macradi nasi meel uu nas yaallo daliil qur'aan sunnaah ijtihaad iyo aragti ma imaan karto ah, kaaban baa la qaadano lagu dhaqmayaa marka qiyaaska iyo adilada kale iyo adila alcaqliya waxay imaan kartaa cinda faqdi aladila naqliya daliil naqliga markii la waayo naam qaala xadaanaa musadad ibnu musbada kale faa'ido kale ku jirto iyadoo hadda gaalo la tusaynin faa'idada ku jirta waxaa weeye alfaacilu qofka samaynaya tadakara nicmat allahi calaa cibaadihi ilaahay nicmadiisa addoomaha u nicmeeyey iyo iczaaz اlislaami wa ahlihi islaamka iyo ehelkiisa inuu ilaahay cizi ka dhigay yaad xasuusanaysaa ah, in maalin ay jirtay duruuftaa lasoo maray cizi iyo sharafna maanta la haysto nicmada allaad ku shukrin marka waa shukran lilah lanna ficilka shukri wuu noqdaa qowlkana shukri wuu noqdaa taasoo kale wey marka waxaa leeay faqudica daabiru qowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabb alcaalamiin wey ilahay ad ku xamdinaysaa qaala xadaana musadad bn musarad qaala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan can cubaydilah cubaydillahi alcumari can naaficin mawla bni cumara can ibni cumar radi allahu canhuma qaal maa taraktu istilaama haadayni ruknayni buu ley ibni cumar labada rukniya yamaaniga iyo midkan xajaruasadka ku jira labada tiir taabashadooda iyo salaamidooda kama tegin fii shidatin xaalad cadhiiri ah walaa rakhaayin xaalad iska fudud oo sahlan fii shida warakhaa xilli barwaaqiyo xilli adag wuxuu ka wadaa shidatin xilli adag oo zaxmo adag ay jirto iyo warakaayin xilli oo xogo waasax ay iska tahay meesha cidlo ay tahay weligay kama tegin buu leehay mundu ra'aytu nabiya intaa nabiga arkay calayhi salaam yastalimuhumaa isagoo labadaa salaamaya anna kama tegin buu yidhi qultu waxaan idhi buu leehay linaaficin naafic baan waxaan ku idhi buu yidhi ninka qultuga lehna waa cubaydullaahi akaana ibnu cumar yamshii bayna aruknayn cabdullaahi bn cumar labada rukniya iyo maaniyeenka markuu marayo miyuu socon jiray mise orod buu ku mari jiray markaasuu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi inamaa kaana yamshi maya waa socon jira liyakuuna inuu ahaado aysara mid u sahlan liistilaamihi taabashadiisa taabashada rukniga si ay u sahlanaato qof ordaya haddee goormuu taabani markuu maraayo xajaraswadka iyo yamaaniga kale markuu maraayo si usoo ordayuu hakad gelin jiray ordka tartiibbuu socon jiray labadanu deema isku diyaarinaya si u geli lahaa oo ruknigan yamaaniga ee horena markaad ka imaato shaamiyeenka yamaaniga kugu horeeya markaad bilaabaysana waxaad ka bilaabi xajaraswadka ka bilaabi labada rugni midka yamaaniga taabasho ma lagaa raba adaad gaari karta wey haddaadan gaari karinna ishaaro iyo gacantaagid ma laha amaa midkan kale ee xajaras ku jiro haddaad afka la gaari waa dunkan haddii kale gacantaad saari dunkan haddii kale ushaa taabsiini intaba haddii suuro weydana intaad gacanta ka horitaataad bismillahi allah akbar leedahay adoo socda ayaad bismillahi allah akbar leedahay waxba intaad tuurto zaxmo iyo dawaafka inaad xidho ma aha nacam liyakuuna ashar aysara listilaamihi buu ku leey qaala baabu istiraami rukni bilmixjan ruknigan hadda waa xajulwaswadka midku ku jire in lagu salaamo bilmijani ul mixjan ul madax ka qallocsan baheed haddii aad gacanta la gaari weydo ul baad ku taabsiisan kartaa hadda zaxmadii iyo cadhiiligii baaba jiraba ul iska dhaafe gacantii baaba adagba marka ul aad saa tiri dadka waad ku dilaysa sooma hadday suuragal tahay oo gacanta gaari weydo ul ku taaba wey hadday ku suura gasho wey kuuma suuroobin soo ma aha bannaankaada adoo joogun korka ka taabo ka salaan oo bismi llah allagu marka dheh qala xadaana axmed bnu saalixin wayaxya bnu sulaymaan qaala xadaana ibnu wahbin cabdullah bn wahbi qaala akhbaranii yunus bn yaziid can ibn shihaab azuhri can cubaydillahi bn cabdillaah can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi daafa nabiyu sala اllah alay slam nabigaa dawaafay fii xajat lwadaaci xajkii xajatulwadaac ahaa calaa baciirin asagoo hal saaran hashiisa qaswa la dhihi jiray ayuu saaraa baciirku ila waa ismu jinsi dakarkiiyo unfahaba waa la dhahaa labyadhadigba hashiisiibuu saaraa yastarimu rukna rukniga xajumasadka marku uu salaami rabo min mixjanin ulbu ku salaamaya nabiga alayh salaatu wasalaam ila nabiga hadduu dhulka ku socdo dadko dhan waxay rabaan nabiga inuu eh, arkaami rabaan asagaana yidhi khuduu canii manaasikakum iga qaata camalka xajka lama arkaayo marka hal buu fuulay si loo arko wuxuu nabiga samaynayo iyo meeshuu ishaarayo iyo meeshuu ku leexanayo halkaas laga daawanaya taabacahu daara wardiy can ibni akhi zuhriy can camihi taabacahu waxaa mutaabaceeyey ninka la yidhaahdo yunus taabacahu daarawardi cabdilcaiz daarawardi cabdilcaiz adaarawardi amutaabiciin can ibni akhi zuhri buuna ka warinaya can camigii ibna akhi zuhrina wuxuu ka warinayaa zuhri ninkii ah, adeerka u ahaa can camigii adeerkii buu ka warinayaa adeerkiis oo zuhri ah ibna akhi zuhri waa kuma moxamed moxamed bin cabdillahi wey oka saasubuu dhahaa marka maxamed bin cabdillaahi waa magacii nabiga alayh salaam iyo aabihii nabiga intaad masgaran waysa nabigeena maxamed bin cabdillahi la dhihi jiray kaas isku mid isku magac bay noqdeen bacdu wuxuu ku saabsan yahay man lam yastarim man lam yastarim ila ruknayna yamaaniyeyn labada rukni ee yamaaniyeenka waxaan ahayn qofkaan salaamin oo labadan shaamiyeenka aan taabanin khilaaf baa ka jira saxaabada ka soo bilowday labada shaamiyeenka la taaban maayo waa la taaban baa la isku hayey waana khilaaf qadiim oo horey horeeyey wey marka musanifka wuxuu leeyahay dadkaan salaamin yamaaniyeenka waxay xujaysanayaan wa qaala maxamed binu bakr wuxuu yidhi maxamed binu bakr albursani weeyaan nin la yidhahda duuli ba wuxuu leeyahay xadaana albursaaniyu maxamed binu bakr buu ujeedaaye wa kaana wallahi dhariifan saaxiba adab waa ammaanaya wa kaana wallahi dhariifan saaxiba adab nin wuxuu caqli badan oo elo badan buu ahaa sheekhiisi wuu ammaanaya qaala akhbaranii ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala akhbaranii cumar eh, camar ibnu dinaar can abi shacthaa abu shacthaa jaabir bnu zayd baa la yihahdaa anahu qaal man yataqii shayan waman yataqii shayan abu shacta wuxuu leeyahay waa taabiciye waman yataqii shayan yaa shay iska ilaalin min albeyti kacbada ka mid a buu wada salaamayaa iyo shaamiyeenkii iyo maaliyeenkii tirasho dhan buu wada salaami war markii la wuxuu yidhi kacbada meel ka mida maxaa la iskaga ilaalin waa ijtihaad uu ijtihaaday wey isaga la noqotay wa kaana mucaawiyatu wuxuu ahaa afartaasi muaawiy wa kaana mucaawiyana xaakim iyo axmed iyo tirmidi baa wasliyey wa kaana mucaawiya yastalimu larkaana arkaanta oo idilba wuu salaami jiray faqala lahu ibnu cabaas radia allahu canhuma cabdullahi ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi inahu laa yustalamu haadani ruknaan labadan rukni ee shaamiyeenka ee xijriga qowladda gudahaba ugu sii jira la salaami mahayo markaa faqaala markaasuu mucaawiya wuxuu yidhi laysa shayun shay ma jiro min albeyti kacbada kamida mahjuura mid laga hajiraayo meel kacbada kamidon ka hajirayn ka tegayna malaha waa la salaamaynaa markaasu cabdulahi bn cabaas wuxuu yihi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana ah, aayaddan uu ku dul akriyey mucaawiya markaasu wuxuu yihi sadaqta run baad sheegtay buyiri waa ka istaagay ijtihaad meesha ma yaalo kol haddii aayad iyo xadiidu yaallo aniga maxaa dhacay iyo maxaa labadan looga tegay labada loo salaami ma taalo nabigaa sameeyey wey sala allahu alayh waali wasalam xikmadana waxaa weeyaan culimmada ay sheegeen labadan shaamiyeenka haddaad tidhahdo waan salaami kacbadii baa soo gelaysaa ilan qowladan xijrian kacbadii bay ka mid tahay waa soo marra qisadeedii inan kufaaru quraysh ay soo gaabisay haddaad kacbada adoo dawaafi aad gashana dawaafkaadi waa bulay waa inaad khaarij اkacba aad dawaaftaa la rabaa iska dhaaf xijri inaad gasheen shaadirwaanka baan loogola in loo dhawaado shaadirwaanka kacbada waxay leedahay girgir bele salkeeda hoose saari dhulka saa oguma taagna markii saa loo dhisay yaa waxooga girgira loo sameeyey geesaha saa looga wareejiyey girgirkaa markii inaad hoosta ka gasho lama ogola ano kacbada halkaa korkaada noqonayso ayadu waad ka hoos jirtaa waa inaad xagga ka marto shaadirwaanka xijrigana waa aad kor ka sii martaba saasaa loo baahanya wa kaana ibnu zubayr wuxuu ahaa cabdulahi bnu zubayr radi allahu canhuma yastalimuhuna kulahun dhammaantood waa salaami jiray afarta tiirba waa taaban jiray cabdullahi bnu zubayr waxaa dhici karta cabdullahi markuu taaban jiray inay ahayd markii xilligii uu maka iyo madiina iyo madaxda ka ahaa intaan la dilin oo xajaaj binu yuusuf uuna dilin ka hor markii uu kacbada dhisay ee qawaacidu ibraahim iyo aasaaskii nabi ibrahim uu ku celiyey markaa inay taa laga yaabaa oo markaa waa la salaami karaayo aasaaskiibay labada tiir ee shaamiyaynka ku taagan yihiin markaa kacba ma gelaysid xadaana abulwaliid dayaalisi hishaam bn cabdilmaliki qaala xadaana layth bnu sacdin can ibni shihaab azuhri can salim bn cabdilah can abihi radi allahu canhuma qaal lam ara nabiya buu lehy nabiga alay slam ma arkin yastalimu asagoo salaami min albeyti kacbada ila ruknayn اlyamaaniyeyn labada rukni ee yamaaniyeenka ee xajar asadka midka kale ku jira labadaas un midka yamaaniga xajar asadka ku jira iyo midka kale umu salaami jiray sala اllah alيه wasalam wa khayru اlhadyi hadyi muxamadi sala اllahu alayh waalih wasalam nabiga wadadiisa maa la qaadi xajkana asagaa amray qaabku nabigu u sameeyen baa loo xajini ama loo cumraysan ama loo dawaafi baaba taqbiil اxajari xajaru asadka in la dhunkado waa xaaladda ugu sarraysa wey haddaad gaari karto waad dhunkanaysaa laakiin markaad dhunkanayso biduuni sawtin in muq laga siiyo oo dhunkashada haweenkii iyo dadki waxaas lama ogolo afka baa saa u saaraysaa ee inaad sawt aad muujisa lama ogolo xataa laa yushaabi qublat الnisa bay leeyihin culammadu isagona u shabihin xadaana axmed bnu sinaan qaala xadaana yaziid bnu haaruun qaala akhbarna wara wara ibnu cumar ibnu kulayb alyashkuri wara ibnu cumar qaala akhbarana zayd bnu aslam can abihi aslam alcadawi qaala ra'aytu cumar bn khadaab radia allahu canhu cumar baan arkay oo qabala alxajara xajamaysadkii dhunkaday ama shumiyey wa qaala markaasu wuxuu yihi lowlaa anii ra'aytu rasuul allah haddaan arkin calayh salaam oo qabala ku dhunkanay maa qabalta kuma dhunkadeen ee anaga nabigaan ku dayanayna calayhi salaatu wasalaam meelihii la tegey iyo wixii la sameeyey rasuulkaa looga dayanaya hadyigii nabiga wey sala اllahu alيh ali wasalam asagaasaa lagu raacaya ilahina waa lagu caabudaya xadaثna msdd bn msrhadin qaala xadaثna xamaad ibnu zayd can الزubayr ibn carabi qaala wuxuu yihi zubayr sa'la rajulu ibnu cumara nin baa cabdullahi ibnu cumar su-aal weydiiyey waa waa ninka la yihah zubayrka naftirkiisa wey zubayr ibnu carabi isaga riwaayo kale waxaa la arka soo leh fasa'altu ibnu cumar baan su-aalay soo leh wuxuu weydiiyey can istilaami اlxajari xajaruasadka salaamidiisa ibn cumar aad buu iskuu kalifi jiray in xajaruasadka uu taaba soo marray hadda fii shidati warakhaa marwaa adii jir xaalad fudud jirta iyo haddii xaalad zaxma ay jirto bal ka warran baa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar ra'aytu rasuula اlahi sal slam baan arkay yastalimu asagoo salaami oo wayuqabilu weliba dhunkanaa shuminaya qaala wuxuu yidhi rajulkii su-aasha weydina wuxuu yidhi qultu waxaana an waxaad ii sheegtaa in zuximtu haddii la ciriiriyo ciriiriga zaxmo ay qabato arayta waxaad ii sheegtaa in qulibta haddii layga adkaado laga qaalib noqdo garabkan lagu tuuro oon gaariba waayo bal ka waran qaala ibnu cumar wuxuu yidhi ijcal waxaad la aadaa ara'aytadan aad celcelinayso bilyaman yaman la aad buu yidhi asagaa yamani ahaa ninkan isaga ara'ayta ara'ayta yamanke buu yidhi ah. yani markaa wuxuu ka wadaa warkaadan deelqaaf wey waa hadal qalloocan tasaahul baa kaa muuqda ujeeda intooda badan tasahulka waad arkaysa waxay uqaybsameen xujayada markaad fiiriso qaar quluw la yimid oo xadda dhaafay oo dadkii kujabinayo xoog weedaysanaya iyo qaar mutasaahiliina minaa la iska fadhiyaa dhagax tuurkiiba waaa leeyahay dhagax ma tuuran karo orod sheekada iyo cuntada iyo waxa la wadana waad yaabi orod dhagaxiisa tuur bu ku leeyahy intaana sheekadu sii caminaya dadka qaar weliba soomaalida iyo meelaha qaar aad bay usii daran yihin baad dhihaysaa meelaha qaarkood dadka ummadaha eshiyaanka usii daranba ma yaqaanaan waxaa iyaga qofka islaanta abso ama ninka asagoo duqoosa soconaya yuu iska dhex socdaa oo dhagaxiisa waranaya ma aha in cibaadada la fududaysto haddana waxaadan awood u lahayn oo tabartaada ka badan ilahay kuguma kalifayo subxaanaه wa tacaala ibn cumar radi allahu canhu marka waa isku adkeeya asaguna ijtihaadkiisa ra'aytu rasuula اlahi sal sl ystaima wayuqabila le yastariima wayuqabila nabigoo salaami oo dhunkan baan arkay anigu siduu nabiga sameeyen baana samayn meel kasta bay u qaarateen si kasta bay u qaarateen marka ibn cumar xataa waxaa soo aroortay riwaayoyinka qaar wuxuu soo bixi jiray asagoo afka dhiigaayo ah, oo meesha intuu tago lagu aaburo agga agga gadaal ba lagaagay meelaha qaarkood khatar baa la gelaya dhimasho xaddaas culimmadu waxay leeyihiin maya lama gaarhayo bale nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo mararka qaar kacbada daw aafayo oon dhunkanin baa soo aroortay waa soo marray asagoo saa ugu ishaaraya ku taabanaya waa soo marray ayib marka haddii aadan gaari karin in ama dadka dhibto ama adiga dhibaato aad naftaada usoo jiidana ma aha dadka qaar xoog bay isticmaalayaan dhimashabaa khatar loo gelaya ama dad baa dili ama adaa wax isyeelaya marka sida uun hadba ay tahay fataquu llaha ma stadactum nabigana wuxuu yidhi alayh slam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum haddaan waxayna amro wixii aad kari kartaan la imaada wixii aad kari kartaan la diidan inaad hoos oga soo dhigto oo muqasir gaabiya aad noqoto waxaada karayn inaad ku kalliftana guluwi bay noqonaysaa iyo xadda inaad dhaafto bayna dalika wasadkaasaa la rabaa baabun wuxuu ku saabsan yahay man ashaara ila arukni qofkii rukniga ishaara xajabasadka idaa ataa caley markuu imaado oon gacantaba saarinba korkuun ka ishaara xadaثna mحamed بن مثنى الcنز abu muسى qال xadaثna cabdالوهاab بن abdmجid cabdالوهاab بن cabdالmجid الثقفي الثقفي qال xadaثna khالد khالد الxadاوي بن مهrان عن عكرمةa mولى بن cabاsi عن بن cabاs رضي الله عنهma qاal daafa النaبي بالbeyti nabiga kacbada dawaafay calىa bacيr isagoo neef geela saaran kulamaa ataa cala rukni mar alla markuu rukniga kusoo hagaaga xajaruasadka ashaara iley waa ishaaray wuxuu ku ishaaran waan soo marray bimixjanin ul buu ku ishaaray rasuulka alah salaam marka ma aha ilaa ilaa xajarku waa soo tarta inaad tiraahdo oo dhibaato geysato ama dhibaato adiga isku geyso taa sax maaha baabu takbiiri cinda rukni rukniga xajaruasadka markii la agmaraayo ama taabo ama ishaare allahu akbar baa laleeyahy sirta ku jirta in la taabto ama loo qastaayaa waxay tahay tacdiim illahi in ilahi la weyneeyo ah weyneyn ilahay la weyneynayo way maqsuudka loo jeedo ee maaha inaad dhagax iyo derbi iyo inaad wax moodaysa ma aha ilahay baa la weyneynaya subxaana wa tacaala inamaa jucila adawaafu bilbeyt wsacyu bayna asafa wاlmarwa wa ramyu اjimaar ajimaar aلثaلaث wa ramyu اjimaar liiqaamati dikr اllahi bu nabig sal slm dikriga ilahi baa la weynanaya xadaثna msd qal xadaثna khaalid بn cabd الlahi طaxaan qala xadaثna khaalid الxada bn mhraan can cikrima can ibni cabaasin radi الlahu canهuma qaal daafa الnabiyu nabigaa dawaafay calayh الsalaam bilbeyti gacbadii buu dawaafay calaa baciirin asagoo neef geela saaran kulama ata rukna mar allaala markuu ruknigii xajabasadka imaadaba ashaara ilayhi bishayin waxbuu ku ishaaraya waa ushiye kaana cindahu agtiisa taa uu watay wa kabara allahu akbarna waa dhahay allahu akbar hadduu bismi llahi raacina dhimale taabacahu ibraahim bnu damaan can khaalid alxadaa khaalid alxadaa yuu ka warinayaa wuxuu mutaabicinaya waa khaalid ibn cabdillahi daxaan riwaayo kalaa soo marray oo riwaayatu khaalid ah riwaayatu khaalid oo kabarada wakabarada aan lahayn wakabarada aan lahayn marka riwaayadaas inaan la dhihin waa riwaayadaa kaluu khilaafay saa laguu dhihin oo khaalid bin cabdilaahi baana mukhaalafada wata yaa wuxuu kuu keenay mutaabaca in khaalid bin cabdilaahi daxaan riwaayadiisa ayna shaad ahayn ay riwaayo kale oo ibraahim mudahmaan uu leeyahay ay waafaqsan tahay labaduba sheekhoodii khaalid alxadaa ibnu mihraan ay ka warinayaan intaasu mutaabacadu ay ku faa'idaynaysaa inaan la dhihin riwaayatu khaalid bin cabdilaahidan xada uu ka warinaya waxaana soo martay riwaayatu khaalid alxadaa oo nabiga calayh salaam ashaara wuu ishaaray wakabarana in la soconin marka riwaayadan wakabara uu ku daray khaalid bin cabdilaah shuduud inaan lagu xumbaarin ayuu u keenay mutaabacada ibraahim udahmaan marka xadiidku waxaa weeyaan waa waa xadiid casiiza weeyaan casiiz weeye ziyaadadana waa ziyaadatu ziyaada iqa wey iqa uu keenay baa man dafa bilbeyti qofkii kacbada dhawaafa idaa qadima makata markuu maka imaado qabla an yarjica ilaa beyti intuu gurigiisa ku noqonin gurigiisa intuuna tegin markaad maka tagto intaada alaabadaada hoteelka dhiganin ama gurigaada aada dhiganin toos ninkii iskaga imaado dawaafka ka bilaababa waa haddii ku sahlanaataadi haddii laakiin aad alaab iyo xafash iyo waxwadayna suuroobayn in lala galaba xaramka gurigaada iyo hoteelkaada iyo lowjkaada baa soo dhiganaysaa marka qofkii laakiin toos u aadaa oo dawaafkaba ka bilaaba waxbaba dhibaato male uma sallaa ragcatayn markuu dawaafana laba ragcadood tukadaa ragcatay dawaaf uma kharaja ila safa safa dana aadaa oo sacyigii bayna safa walmarwa la imaadaa xadaanaa asbiq bnu farajin can ibni wahabin cabdullahi bn wahab qaala ahbaranii camr camr ibnu xaarif can muxamed ibn cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi maxamed cabdiraxmaan yatiimu curwa wuxuu leeyahay dakartu licurwata curwan u sheegay muxuu u sheegay su-aashii iyo jawaabteediiba waa xadfanta su-aashii dakartu licurwa wuxuu u sheegay muuna sheegin riwaayo kala caddaynayso ninka la yidhahdo maxamed bin cabdiraxmaana curwa binu zubayr buu u yimid nin waxaa soo dirsanaya kale oo le orod curwo u tago su-aaliisa weydii oo curwa binu zubayr jamhuurta madhabkoodu ku tagsanaayo markii kacbada ladhawaaf la dhawaafo haddaad tahay mufrid xaj keligii la yimid ama aad tahay qaarin xaj iyo cumro isku darsaday dawaafka u horraysa la imaanaysa dawaafuulquduum baa la yidhaahdaa mid lagu xalaaloobo oo dharka la iskaga dhiga ma aha oo dharkii mukiidkaha ah la xidhan ma aha waad sugaysaa ilaa dawaafil maalinta tobnaad laga bilaabo aad bilowdo marka qaar baa waxay qabaan calaa madhabi ibni cabaas cabdullahi bn cabaas uma maxilullaha ila beyt alcatiiq qof kasta oo kacbada dawaafay ama xaaji ha ahaado ama muctamir ahaadee taxallala buu leeyay waa xalaaloobay ah, ama xaaji haw maratay muctamir cumro haw dawaafka ma dawaafta kacbada ah xalaal baad noqotay madhabkaasaa marka jiray jamhuurta iyo saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaamna waxay qabeen haddaad dee qaarin aad tahay ama aad mufrid tahay ama hadyaba aad wado dawaafka u horeeya dawaafis dawaafu quduum baa la yihahda masaladii ahayd fasku lxaji ila alcumra in xajka cumra loo badala waa masale kale oo xajkaada aad ka noqonayso laakiin in adoo xaaja dawaaftoo tirahda waan xalaaloobi taa ma jirto ayay leeyihiin nin baa marka soo dirsanaaya ninka la yidhaahdo maxamed bin cabdiraxmaan curwa oo tago oh, masalada soo weydii ayuu leeyahay markuu u jawaabana wuxuu leeyahay soo kuwan hebel iyo hebel ay saa leeyihiin maaha ibnu cabaasi ay qabaan maaha asagana iska soo saaraya asagana isu soo saara nin kale sooyuu hadbu soo dirsanaya marka wuxuu leeya dakartu licurwa curwaan u sheegay ninkaa isoo dirsanaya warkiis oo leh dawaafka kacbada la dawaafaa lagu xalaaloobi qaala wuxuu yidhi curwe fa akhbaratnii caaishatu radia allahu canha marka adi warkii xoogda waxbaa ka maqan wuxuu leeya caaisha waxay ii warrantay radia allahu canha oo habareertiis ana awala shayin shayga ugu horeeyo badaa bihi nabiga uu ku bilaabay xiina qadima nabiyu markuu nabigu galay sal slam maka anahu tawadaa waa markuu maka galay meeshii la dhihi jiray diiuwa waa kii degay nabiga calayh salaam habeenkii subaxdii waa weysaystay waa qabaystay markaasuu dee weyse qaba tegey waxaa laga qaadanaya dawaafka shuruuddiisa waxaa ka mid a alwudu inaad weyse qabto shardi weeyaan min shuruudi sixati dawaaf dawaafka shuruudda ku ansaxay ka midta tawadaa waa weysaystay waa sida maaratay adiladu ay tusaysa wey qaar khilaafsan baa jiro le waa sunna qara jira tawada waa weysaystay uma daafa waa dawaafay uma lam takun cumratun cumrana mayna noqonin dawaafkii dawaafulquduumkae nabiga uu dawaafay sida dawaafulcumrihi oo kale kumuuna xalaaloobin lam takun cumra wuxuu ka wadaa lam yataxallal taxallula alcumrati sida cumradama qofka muduu dawaafo sacyiga la yimaado cumrada intaas ku dhamaanaysa uma xaja abubakar baa isxajiyey wa cumarun waa xajiyey radi allahu canhuma xilligoodii milow sida nabiga calayh salaam maynan xalaaloobin dawaafulquduum ku xalaaloobi maayaan uma xajajtu anigaa xajiyey maca abi aabbahanoo la socda azubayr zubayr ahaa abihi zubayr bnu cawaam qaarkood waxay lee tasxiifka ku jira maca ibnu zubayr waynu leyn maca ibnu zubayr oo walaalkiisa cabdullahi ibnu zubayr lakiin hadda waxaa ku cad inuu yahay aabbihi zubayr uu la socday radia allahu canhu fa awalu shayin shayga ugu horraysay oo badaa bihi uu ku bilaabay dawaafka aabbaha markaan la socday muxuu ahaa wuxuu ku bilaabay adawaafu buu ahaa dawaafkii uu dawaafayna kuma taxallulin waa dawaaf ulquduum waxaa u dhiman dawaafu rukni ama dawaaf ifaada kaas way midka lagu taxalula lagu xalaaloobo uma ra'aytu muhaajiriina walansaar curwaha ilka wata muhaajiriin ansaar baan arkay yafcaluuna ayagoo sidaa u yeelaya taa waa xajki cumradii umow waqad akhbaratnii ummii hooyaday waxay ii sheegtay asma bintu abubakar weeyaane annaha ahlad inay xarmatay hiya ayada iyo wakhtuha walaasheed caaisha radia allahu canha wazubayru iyo zubayr bnu cawaam wa fulaan wa fulaan bicumratin inay cumro niyoodeen bay ii sheegeen falamaa masaxuu rukna markay xajarwasadkii ay taabteen ay masaxeen xalluu way xalaaloobeen waa cumro haddii hadday cumro tahay cumrada dawaafka dawaafka u horeeya dawaafta dawaafulcumra la dhahaaye iyo wixii ka dambeeyey baad ku xalaaloobi meeshana xadaf baa ku jira masaxu rukna xallu cumrada saa ma aha ee xadiista nabiga alayh salam tufasiru bacduha bacdan marka marka kale fasiraya oo xadiis kalea ku fasirtay hadduu cumro yahay dawaafka kacbada ad dawaafta waxaa ku xiga sacyiga bayna asafa walmarwa toddobadii ashwaad kadibna timihii baa la xiro ama la gaabsani markaasay cumrada ay ku dhamaato ka xalaaloobaysaa marka ikhtisaar iyo gaabin baa ku sugan cumrada marka waa saas oo dawaafkaasi waad ku xalaaloobi kartaa sacyigii markaa ku darto laakiin xaj aad keligii la imaatay ama aad isku dartay isaga cumro waxaaba kuu dhiman inaad carafe aaddo oo dagaxtuurkii soo samayso oo kadib dawaafuruknigii la imaato oo taxallulkii marka uu dhaco Ah, ibnu cabaas marka waa lagu khilaafay ficilkii nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadiisii siduu uu nabigu amray ee uu kuwii maaratay xaj u bedela umr kuwii xajiga cumro u bedela ayaa masle kale ahayd laakiin ficilkii nabigay bay khilaafsantay nabiga ficilkiisa muxuu ahaa markuu nabiga dawaafay kacbada waa kii iska tegey muxasab muxasab iska tegey ee haddana maalintii yowmu tarwiya mina u baxay kadib soo noqodkii dambe dawaaful ifaadihii ku xalaaloobay xadaanaa ibraahim ibnu mundir qaal xadaثana abu damra anas bn ciyaad qaal xadaثana musa bn cuqba can naaficin mawla bni cumara can cabdillaahi bni cumar radi allahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam kaana idaa daafa wuxuu ahaa nabigu markuu dawaafo bilxaji xajka aw ilcumrati cumrada uu dawaafo awala maa yakdun marka u horaysa uu soo galaba sacaa alaaثata adwaaf sacaadan maanta bimacnaa daafo wey waa sacyinayay nabigu saddexda dawaafe u horaysa laakiin sacyigaasi saddexda hore waxa weeyaan waa waa ramligii iyo khabarkii wey sacaad yani oog sacyi orada aad u badnaan wey oo isku dhadhow alaaa adwaaf umasha arbaca afar racaadi buu iskaga socday saddexdaa horena waxaa mid xajar asad laga bilaabo ilaa xajar asad lagu keenan wey oo waa la ziyaadiyey intii marka hore ku imaaday ramliga iyo ruclaynta waa la kordhiyey awal labadaa shaabiyeenka bay ahaan jireene dhammaan hadda kacbado dhan baa lagu ordaaya saddexdaba uma sajada sajdatayn laba sujuudo laba ragcadood baa loo jeedaa wuxuu tukaday sajdatayn laba ragcadood oo ragcati dawaaf la yidhahdo uma yaduufu bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdooduu sacyiyey dawaafka macnaa sacyi wey ila sacyiga safa iyo marwa waa la sacyiyada lama dawaafo wareeg maaha saasaa loo soco haddana saasaa loo soo noqoni marka uma yaduufu waa sacyiyey bayna safa safa iyo walmarwata marwa hadduu sidaa nabigu sameeyey calayh salaam xaj markay xaj ahaydna munan xalaaloobin cumro markay ahaydna intaasuba ku taxallulay saasaa loo kala qaadaya xadaanaa ibraahim bnu mundir qaal xadaana anas bnu ciyaad can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana idaa daafa bilbeyt wuxuu aha markuu kacbada dawaafo addawaaf alawala dawaafka u horeeya yahubu waa rucloon jiray yahubu iyo yarmulu waa isku macno alaaa adwaafin saddexda hore xooga yar rucloon jiray wayamshi arbacatan afar racaadi buu iskaga socon jiray wa annahu nabigu kaana wuxuu ahaa yascaa kii orda badra almasiili meeshii daadmaraynka ah safa iyo marwo dhexdooda meel tog baa mari jiray togaana agga safa ayuu u soo dhow yahay waa meeshii ay ummu haajara ummu ismaaciil ay ordi jirtay toddobada jeer ilmaheedii oo ismaaciiloo yar oo gaajo u dhimanayo iyo oon markay fiirsan weydayna wuxuu raadi tiri oo ordaysaa kolla buurta safa yay fuuli way qayli haddana mar way tegi way soo noqon saasaa ilaa ilaahay gargaarkiisii iyo nasrigiisii iyo zamzam oo loo dilaaciyey ay ka hesho tii bay marka ka bilaabatay waana shareecadana wax ku bilowdeen mararka qaar waa laga bedelaa haajara haween bay ahayd ayabay ku bilaabatay haween hadda ma ordaayaan sacyiga ragga un baa ordi naam wayamshi arbacatan marka wakana waanahu kaana yasiilu badna lmasiil meesha daadka daadmareenkeeda hadda waxaa weeya laba khayd oo cagaara ah. cagaar baa kor iyo hoos wax laga mariyey meesha cagaarkee laga bilaabo cagaar kale markaa gaadho intaasaa istaagaysaa wuu ordi jiray nabiga alayh salam idaa daafa bayna safa walmarwa markuu safa iyo marwo dhexdooda ord socdo meeshaa ord buu ku beri jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam soo noqodkale sidoo kale weeyaan waa in yaroo xadidan intaasaa la ordaayaa haddaadan ordi karin ama aad ka socotaan waxba dhibaata male walidalika cabdulahi bn cumar radi allahu canhu asagoo sacyiga marayuu socday markaasa waxaa layihi ma oradid markaasu wuxuu yidhi nabiga alayh salaam waa orday waana socday wa shaykhun kabiir buu yihi markaa haddana xilli nin duqaan ahay buu yihi marka haddii aadan orodka markaas aadan keri karin waxba dhib male baabu dawaafu nisaai maca arijaal in haweenku ay ragga la dawaafaan kacbada marka la dawaafayo raggiyo haweenkii la dawaafaan lakin laiska ilaaliyo ikhtilaa hadda si la iskaga waa adagta zaxmadii iska ilaalin fiirintaa iyo waxaasi de waxaa way indhahda ku xidhanta laakiin waxaaba weeyaan adigoon awoodba u lahayn yaaba laga yaaba inay isku dhaxaanba raggii haweenkii iskuba dhaxaanba ayaaba dhici karta zaxmada meesha jirta sida loo socdaa laisku dhici waa la istaagi waa la isderjeri marka eh, laakiin inta laiska dhawri karo laiska ilaalin karo waa laiska ilaaliyaa dawaafu nisaai maca arijaali wuxuu u baabaysanaya musanifka qaar baa waxay leeyihiin haweenka waa in laga saaro oo xilliga ragna ragguna mar ay dawaafaan hawenkuna mar ay dawaafaan ma jirin xilligii nabiga sala la ala sl waaas haweenku waa dawaafi jire ragana waa dawaafi jireen laakiin dhinac xaashiyada meesha la yihahdo gees bay haweenku socon jireen walidaalika cumar radi allahu canhu xilligiisii nin buu arkay rag ah oo haweenka dhex dhawaafayo fadarabahu bidura ushiisii bay ku garaacay ah, nin haweenka dhex ordaayu arkay qaala waqaala camar wuxuu yidhi camar bnu cali alfallaas wey xadaanaa abu caasim الnabiil qaala ibnu jurayj akhbaranii caaa cadaa i warramay id manaca ibnu hishaam xilligii ibnu hishaam uu diiday ibnu hishaamka ibraahim baa la yihahdaa ibraahim ibnu ismaaciil ibnu hishaam ibnu weliid wey nin la yihahda hishaam bin cabdilmelik baa abti uu ahaa marka wuxuu ka dhigay xilligiisiibuu xujayda hogaankeeda u dhiibay oo yidhi xajka adaa hogaaminaya markaasu wuxuu yidhi haweenku ma la mari karaa dawaafka laga leeiy waa ka reebay id manaca ibnu hishaam adawaafa maca arijaal yani xilliga ragga ay dawaafayaan ma dawaafi karaan haweenkii raggana waa isku xidhan yihiin ninkan haweenkii islaamkiisa u fiirsanaya waaba kala dhumayaanba markuu u diiday inay la dawaafaan qaala wuxuu yidhi kayfa yamnacuhunna ninka la yidhaha caطaa ibnu abi rabax oo ninka xajka ugu yaqaano ahaabaa wuxuu yidhi see u diidi karaa waqad daafa nisaau nabiy haweenkii nabiga calayh salaam baa dawaafay maca rijaali ragga macoode lama rabo in maaratay laga badbadiyo oo waxaan jirin lala imaado haweenkii nabiga calayh salaam iyo saxaabiyaadkii yaaba ragga la dawaafi jira nabigoo jooga calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan idhi buu leeyahay ninka qultu le waa ibnu jurayj caduu weydiinayaa bacd اxijaabi aw qablu ma intuu xijaabka soo degay oo idaa saaltuhu mataac fasaluuhuna min waraai xijaab inta la yidhi kadib miyaa marka ay haweenku ragga la dawaafayeen mise waa intuuna xijaabka soo degin qaala wuxuu yidhi i lacamri nacam buu yidhi camri baan ku dhaartay laqad adragtuhu waxaabaan aniga soo haleelay bacda alxijaab xijaabka gadaashii baa aniga soo haleelay yani waxoogow cadaa waaba taabiciba marka waxaa weeyaan xijaabka oo la akrinaayo oo muslimiintu ay muslimiin yihiin saxaabadii iyo taabiciintii uma annaga inaga kala qaadnaye xilligii nabigu xijaabkuna ahaa xijaabkuna xilligii nabigu bilowda calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu xijaabka uu jiro macmuul lagu camalfalayo u yahay uma indhaha kala qaadaybu ku wadaa oo aniga qaangaaran arkayba marka ijaabka aayaddiisana way horeysay aayaddiisana way horeysay marka bacda alxijaabi wey macnaha saas ka wada hmm. waqad daafa nisaaءu الnabiy maca الrijaali xilligaa ayaga ay dawaafayeenna waa bacd alxijaab buu ka wadaa bacd alxijaab intuu xijaabka soo degay saxaabadii kale iyo de wuxuu soo gaaray saxaabiyaadki iyo saxaabadina waa soo gaaray waana u sheegeen waana u sheegeen isagana eh, xilligii nabigena saa ahayd isagana wuxuu indhaha soo saaray oo soo gaaray haweenkii nabiga calayh salaam iyo raggii saxaabiyiinta iyo taabiciinta o isla dawaafayo ayuu soo gaaray qultu waxaan iri buu yidhi kayfa yukhaalidna rijaala haddii la dhaha la isla dawaafo siay ragga ola u dheehayaan soo mukhaalaa iyo isku dhex darmad ma imaanayo tanna waa dida wuxuu yidhi lam yakun maynan ahayn qaala lam yakunna maynan ahayn haweenku yukhaalidna kuwa ragga ku darmada sida hadda isdhexyaaca ah, ma ahaan jirin si eelablaaha loo kala socon jiray oo raggana dhinac bay mari jiren hawenku dhinac bay mari jireen hadda dadkii baa batay haddii aad u batay laakiin weli waa in la ilaaliyaa oo wixii ood iska ilaalin karto aad aan isku dhex darmanin kaanat caaishatu radi allahu canha waxay ahaan jirtay taduufi tii dawaafta xajratan jiho iyo naaxiyo iyo daraf min arijaali ragga dhinaciisaas ayaa iska dhawaafi jirtay laa tukhaaliuhum ragga kumina darman jirin caaisha dhinacaasay ka mari jirtay xajra wuxuu ka wadaa daa'ifa iyo naaxiya jihadaas dhinaca dhinac buu iska socon jirtay faqaalat imra'atun haweenaydaa waxay tidhi waa mawladeedii addoonta ay xoraysay yaa waxay tidhi indaliqii caaisha nakici nastalim aan salaamna xajarosadka yaa uma almu'miniin xajaruasadka aan salaamna sida ragge kicii aan ragga la musaaxamoonay oon inagana dhagaxa galle qaalat markaas caasha tidhi indaliqii canki ah, orod naga tag haddaa rabto adiga tag oo kale wey way canaanatay wa abad waa ka diiday caaisha radia allahu canha in ragga ay dhex galaan haddoo xajaruasadka waxaa arkaysa raggii haweenkii safka ku wada jiraan ah, dhibaato badan baa jirta runti wax laga maarmi karo oo laazima shardina maa waajibna xajaruasad in la salaamee in la yidhaahdo Eh, munkar iyo xumaan lagu dhaco aad bay maarata khatar u tahay dawaafka kacbana la dawaafayo munkarkii iyo macsiyadiiba ka dhacdaa ah, ila waxaan waa bashar bini aadama wey in marka la iska ilaaliyo wey yakrujna mutanakiraati bilail way diiday marka wuxuu leeyaha cadaa yakrujna way bixi jireen haweenku mutanakiraat ayagoo isqarinaya bilayl habeenka isku qarinaayay bixi jireen mararka qaar fayadufna maca arijaal ragga miciisa dawaafi jireen habeennimo oo raggiina uu dawaafayo dhinac ka dawaafi jireen habeenka mugdigiisa lakiin hadda maalin habeenkii baaba hadda ka cadba maalintii habeenkii baaba ka cad oo iftiinka iyo nalalka meesha ku yaala waa iska dharaar marka hal la is-ilaalin wey walaakinahuna kuna waxay ahaayeen idaa dakalna اlbeyta markay rabaan inay kacbada galaan qumna waa istuuri jireen xataa yadkulna ilaa ay ka galaan waukrija rijaal raggan laga soo saaro hadday rabaan inay xogow jaanis fursad la siiyo ama kacbada ay galaan ama xajul asadka intay xogow isir tuuraan yaa ragga la dhihi jira yar baneeya oo dareeera geli jireen wa kuntu waxaan ahaa buu leeya caaa aati caaishata caaishaan u imaan jiray ana aniga iyo wa cubayd binu cumayr wahiya mujaawira iyagoo ictikaafsan fii jawfi habiir habiirku waa buur ku taalla musdalifa ashriq habiir kayma nuqir bay dhihi jireen kuwii jaahiliyadii buurtaasi habiir agtiisay fadhiday caaisha radi allahu canha mujaawirka waxaa la muctakifka marka waxay ka qaateen qaarkood ibnu baطaani ay leeyihiin jawaasu اlictikaafi fii kayri اmasjidi meelaan masaajida in lagu ictikaafi karaa laga qaata bay leeyihin lakin waxay leyihin waxaa dhici karta inay meesha intaa ay fadhiday ay masaajid ka samaysatay deen aysaa ugu ictikaafaysa waxaa kaloo dhici karta mujaawaradan in laga wado un habiir agtiisay degtay in laga wadana waa dhici kartaa halkaa ayadoo joogtaan u imaana qultu markaasaan ku yidhi wamaa xijaabuha ah, ninkan su-aalaya cadaa ibnu jurayj weye markaan caaisha u tagtay caaisha maxaa inaga xijaabayey qaala wuxuu hiya fii qubatin teenday ku jirta turkiyatin turki loo nisbeeyey lahaa gishaaun oo daboo leh ishaa yani dah leh ayay ku jirtay wamaa baynana wa baynaha hayru dalik intaa yaree xuub ka ehe saaran umbaan caaisha noo dhexaysay oo korkan ka arkaynay wa raytu calayha waxaan arkay korkeeda ayadoo qabta dircan muwarada dirac oo loonka iyo midabka wardiga iyo ubaxa oo kale mara noocaasay qabtay caaisha radi allahu canha wa kuntu sagiiran buu riwaayo kale yidhi waan yaraa ilma yaroo caruur aha marka waxba caaisha radi allahu canha xijaabkeeda adkaaya dharkeedii kale maana xidhanin diraceeda ayadoo qabto korka ka arkay ama waxaa dhici karta inay ahayd aragtidu min baabi muwaafaa isha kaga dhacday wuxuu u qastay ma aheen xadaana ismaaciil qaala xadaana malik can muxamed bin cabdiraxmaan bn nawfal can curwata bn zubayr can zaynab binti abi salma can umi salmata radi allahu canha zawja nabi sal slam qaalad waxay tihi umu salma hinda binti abi umaya radi allahu canha shakawtu ilaa rasuuli lah nabigaan u sheegtay calayh salaam anii ashtaki inaan xanuunsanahay markii xajka la gebagabeeyey dawaaf ulwadaaci u dambeeyey baa maraya marka waxay tihi nabi allah waan xanuunsanahayo dawaafka anoo lugaynaya ma dawaafi kara zaxmada dad kale ma geli karo faqaala nabigu wuxuu yidhi duufihi iska dawaaf min waraa'i naas dadka gadaashiisa walxaal anti raakibatun aad gaadiid saarantahay adoo hashaada saaran hawdijkaagana ku jira dadka gadaalka mar oo dawaaf iska dawaaf buu nabiga alayh isalaatu wasalaam weliba xilliga salaada subx la tukanayo adiga gadaal ka dawaaf fa duftu waan dawaafay bay tihi wa rasuulu llahi sal l slam xiinaydin markaa aan dawaafayo yusallii waa tukanayay salaadii subax wey ilaa janbi beyti kacbada agteedu ku tukanaya dhinaceeda wa huwa yaqra wuxuu akhrinayey watuuri wa kitaabin masduur suuraddaasuu ku akrinaya nabig alay ku tukanay salaada subax oo waxay leedahay waa sawdkiisa nabiga alayh salaam wuxuu wax ka soo quruxsanaana ma jirin marka halka macnadu waxaa weeyaan qofka hadduu yahay qof xanuunsan oo mariiba saasuu yeeli karaa isagoo gaadiid saaran ama carabo lagu wado oo lagu riixayo ama sariir lagu wado waa la dawaafsiin karaa qofka wada iyo ka la wadana nin walba dawaafkiisa u xisaaban yihi saas waa qofka qolkaas la xoojinaya qaar ba waxay leeyihin haddaad qof wado qofka aad wada dawaafka horta iskale kadibna ninkaada imow laakiin labadoodaba ba u jiraa taysiirka shareecadeenna iyo fudulinteeda addiinu yusrun nacam baabulkalaami fi dawaaf kacbada marka la dawaafayo ma la hadli karaa dawaafka gudihiisa in la hadli karo ayuu musanifka jismiyey waxaa keenay in laga hadlana waxaa weeyaan nabiga calayh salaam wuxuu yidhi addawaafu bilbeyti salaat kacbada oo la dawaafo waa salaad oo kale marka salaaddaa marka la tukanayo hadal lama ogolo waa ka soo reeba nabigu wuxuu yidhi ilaa ana allaha abaaxa bihi اlkalaam ilaahay wuxuu baneeyey in la hadlo ee waxaan wanaagsanan ha ku hadlina marka haddaad hadasho qof baa munkar samayna aad ka reebaysaa amru bimacruf nahy can munkar qur-aankaad akhrisatay tasbiixii istikfaar iyo waxbaad wadaa dawaafkaada gudihiisii dhibaato male waad hadli kartaa xisaabihi baa isweydiin kartaanoo labaan maraynaa saddex baan maraynaa walba dhib male xadaثana ibrahim bnu musa qaal xadaثana hishaam can ibni jurayjin qaal akhbarahum qaal akhbaranii sulayman اlaxwal ana daawuusan akhbarahu can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana الnabiya salى الlah alay slam mara wuu soo maray wa huwa yaduufu biاlkacba nabiga mara wuxuu soo maray wa huwa yaduufu biاlkacba isagoo kacbada dawaafaya biinsaanin qof buu soo maray rabada yadow gacantiisi xihay ilaa insaanin qof kale bisayrin buu ku xihay xarig yeel ah sayrku waa xarigga maqaarka laga sameeyo ee danageera iyo xoolaha luqunta loogu xeeyo hogaanka iyo muxuu aha zimaamka ah ee cunaha luqunta loogu xeho ayaa sayr la yidhaahdaa aw bikhayin ama meelaha xarig laga sameeya dun buu ahaa waa shakiyey aw bishayin kayri daalika ama wax kaluu ahaa almuhim nin gacantiis laba nin oo isku xidhan oo mid midka midka luqunta xarig lagaga xidhay ka kalena uu ku xidhan isku xidhan yihiin ayuu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam faqatacahu nabiyu biyadi nabiga gacanxariggii uma qaala wuxuu yidhi qudhu biyadihi war gacanta ayrta hag hadduu yahay qof indhoolaah ama qof maaragtay waayeela ama qof marat in la saaciido u baahan gacanta qabo ayr gacanta qabo maxaa yeelay in aad xarig isku xidho oo xarigii aad labadiina isku xidhan jira ama aad hayso midda koobaad horta waa mula xayawaankii baa shabahday bahaaimtii iyo xoolihii ayaa luqunta xarig lagaga xidhaa ta labaadna waxa weeyaan zaxmada iyo caririgaasa dhici karta qofka inuu xarigaas labadiina dhexdiina qof kale uu galo oo xanuun meesha uu keeno oo lagu marjismo oo lagu dhintaaba dhici karta marka taxadar baa loo baahan yahaye ha isxilxilina wey kooxkoox isku qabsadaan oo gacmaha isku qabtaan bay xoog yay isticmaalaan oo xoog u jeedaan markaasaa dhexdooda qofkii mara inuu mara damcana dhibbaa soo gaari ayaga laftirkooda dhibbaa soo gaari in laisku dhedhegana ma aha baabun idaa ra'aa sayran hadduu arka xarig aw shay-an ama wax yakrahu uu nacaayo isagoo fi dawaafi ku jira qadaca waa goyn yani dawaafka gudihiisa waa la hadli karaa munkarna waa la reebi karaa xadaanaa abu caasim nabiil can ibni jurayjin cabdilmalik can sulaymaan alaxwal can daawuus ibni kaysaan alyamani can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allah alay slam ra'aa rajulan yaduuf bilkacba nin kacbada dawaafa ayuu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam bizimaamin hogaan luquntu waxari kaga xidhay ninka kale sida neef xoolaha aw hayrihi faqad daca markaasuu ka gooyey nabiga calayh isalaatu wasalaam marka waa inkaaru lmunkari isaalat lmunkari bilyaddi falyugayiru biyaddihi wey hadday suuragal tahay si kale aan lagu bedeli karin gacantaa markaas iyuu kaga furay oo kaga gooyey baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yaduufu bilbeyti curyaan kacbada inuu dawaafo qof qaawan lama ogolo min shuruudi dawaaf waxaa ka mida ah satru cawra in cawrada la asturo dawaafka shuruuddiisaa ka mida ah. jaahiliyadii iyo gaaladii hore ayagoo qaawan kuwaan qurayshta ahayn kuwa kale waxay dhihi jireen dembigaad soo gasheen dharkaad ku dambawdeen miyaad kacbada ku dawaafaysaan meeshaa soo dhigtee dharka idinkoo qaawan dawaafa haddii kale annaga naga gata ama naga caariyeysta sidanay dhihi jireen warkii asaga ahaabaa la baabi'iyey oo sanadkii sagaalada hijrada nabiga calayh salaam abubakr ama awaamirtii la siiyey bay ka mid ahay in dadka loo sheego o la iclaamiyo sanadka soo socda nabigaa soo xajin dhulkii oo gaalana laga nadiifiyey saqajaankii kale ay samayn jireenoo qaawanidii rag iyo hawaabi isqaawan jireyna ah laga zuuliyey waa inuu imaada rasuulka calayh salaatu wasalaam xadaana yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyl qaala yuunus wuxuu yihi qaala ibnu shihaab xadaanii xumayd bin cabdiraxmaan ana aba hurayrata ahbarah ana aba bakrin sidiiqin radia allahu canhu bacaa abubakr baa sanadkii sagaalaad qaa'idulxujaaj ahaa hogaanka xajka asagaa loo dhiibay oo hogaaminayay wuxuu ka soo dabadiray nabiga calayh salaam cali bin abi aalib hashiisina waa usoo dhiibay nabiga calayh salaam wixii heshiis ahaa oo gaalada iyo muslimiinta u dhaxeeyey muddadiinnii baan ini ogolyahay inaad dhammaysataan baa la yidhi wixii aan heshiis iyo cahdi uuna noo dhaxayninna arbacata ashhurin afar bilood yaa lainii qabtay fasiixuu fi lardi arbacata ashhur intaas gaarsii baa la yidhi caadadaa waxay ahayd carabta haddii ballan iyo heshiis laba qolo ama laba dawlo ay ballan galaan ninka madaxda ee ballanta saxiixaybaa uun ka hadli kara oo dadka iyagaa ballanta leeaheed iyo in laga noqonayo u sheegi kara haddii la waayana ehed qof qaraabadiisa iyo ehelkiisa yuu soo wakaalanaya saasay ahaan jirti marka nabiga alay slam cali buu ka soo dabadiray abubakar abubakar markuu arkay cali oo hashii nabiga wata wuxuu yidhi ma amiir baa tahay mise qof la soo diray oo muhimmad loo soo diray baata maya aniga muhimmad gaara ah oo mahalaii soo diraye hogaankaada sidii baad u haysanaysaa buu yidhi kalama wareegin xilkii aan kala wareegana lagama soo dirin markaasuu abubakr radi allahu canhu wuxuu ku daray ciidankii cali iyo kooxdiisii abu hureyre rag ka mida uu ku daray oo yidhi idin kala raaca cali oo iclaanka meelaha la iskugu imaanayo ogeysiiya dadka bacaahu fi lxajati xajkiibuu diray abubakr abu hureyru diraya allatii ambarahu calayha uu amiir ka dhigay rasuulullahi baa amiir ka dhigay calayh salaam qabla xajat اlwadaac xajat lwadaac xajkii ka horreeya sanadkii sagaalaad ahay nabiga uuna soo xajinin yowmanaxri maalinta yowmanaxriga ee ciidulabarka ah ee ciidda tobanka ah maalinta ayada ah fii rahdin koox uu ku jiro abu hurayre in yuadinna ay iclaamiyaan ay ogeysiiyaan fi naasi dadka dhexdiisa intay istaagaan alaa hooyaay baa la ogeysiinaya laa yaxuju ma xajinaayo bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun gaal ma xajinayo inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu masjid xaraam suurat tawba iyo aayadahaas lagu dul akhriyey walaa yaduufu bilbeyti kacbadana ma dawaafayo sidii dhaqankii xumaana samayn jirteen curyaanu qof qaawan qof qaawanna ma dawaafayo kacbada khuduu ziinatakum cinda kuli masjid baa layidhi hasa siibina dharka sanadkii dambe nabiga soo xajiyey wuxuu dadka dharka wada qabaan muslimiin basana ay yihiin baabun idaa waqafa fi dawaaf dawaafka hadduu istaago qofku kacbada isagoo dawaafaya waxbaa istaajiyey zaxmadii baa mararka qaar isqabanaysa muddaa la taagnaan karaa salaaddii baaba la aqiimi adoo dawaafayo salaaddii baa la geli salaatuljanaaza la iclaamini dawaafkaadi hadduu hakad ku imaado hadhow markii wixii aad ka baxdo ma halkii baad ka sii bilaabaysaayoo binaa baad samayn mise istinaaf aad samayn ma dawaafkii baad kow ka soo bilaabi mise halkii baad ka sii wadaysaa hadduu hakadku yar yahay oo arrimaha noocaas oo macduurka ay tahay halkii unbaad ka sii wadi laakiin wax dheer hadduu yahay saddex markaad dawaaftay baad daashay meeshaasaa tagtay hurdaaba dhag tiri waa saaxatayba bal qaba tiri meehay kaadibaad ku qabato waysada kaa burtaye xamaamaadkii masquulihii baad aaday ood muddo ku maqneed kow baad ka soo bilaabaysaa wa qaala caطaa wuxuu yidhi fii man yaduufu qofkii dawaafaa oo fatuqaamu salaatu salaada lagu aqimay oo se yudfacu can makaanihi meeshuu socday yaaba laga tuurayba mararka qaar baan saxmad intay kaa badato yaa adoo dhanba khiyaar la'aan lagu tuuraya idaa sallama markuu salaamo noqso salaaddii uu lagu aqimay uu tukado yarjicu waa noqon ilaa xayu meeshiibuu u noqon qudica caleyh laga gooyey marka salaada la galaya safkii baa la hagaajin meel baa istaag sooma meeshii ay ku taagnayd baa intaad calaamaysato halkii baad ku noqonaysaa oo ka bilaabi ee kow kama soo bilaabaysa wayudkaru naxwu sidaa uu sheegay cadda oo kale waxaa laga sheegay can ibni cumar tacliiqaasna wasanahu naxwu saciid ibn mansuur saciid ibn mansuur baa xadiidkaas warkan isaga oo kale wasliyey wa cabdiraxmaan bin abubakar isagana waa laga wariyey radia allahu canhum cabdiraxmaan bin abubakar aartiisana isagana wasana cabdirasaaq cabdirasaaq ibn hamaam can ibni jurayj ayuu ka wasliyey bn xaafid ibn xajar baabun sala nabiyu sal slam lisubuuci ragcatayn nabiga calayh salaam wuxuu tukaday lisubuucihi toddobadiisii markuu dawaafay ragcatayni buu tukaday haddaad rabto inaad kacbada iska dadhawaafto waa ku bannaanta dawaafka xajka iyo cumrada iyo arkaanta ka midka ah kaa asago ka badan maysid toddoba jeer laakiin haddaad masaajid joogto ood cumradii kuu dhammaato iska joogto inaad dawaafto kacbada waa iska cibaado waad wadi waad isagu wareegi kartaa ajir iyo thawaab ka helaysaa laakiin markaad toddoba jeer wareegtada laba ragcadood tuko toddoba toddobo ayaa u wadaysaa wa qaala naafic wuxuu yidhi kaana ibnu cumar cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma wuxuu ahaa yusalii kii tukada likulli subuucin toddoba jeer markuu wareegaba ragcatayni buu tukan jiray labadii ragcadood ragcatay dawaafka ahaa cabdirazaaq baa wesliyey can hawriy sufyaan thawri asagoo ka warinay wa qaala wuxuu yidhi ismaaciil ibnu umaya qultu lizuhriyi zuhri waxaan ku idhi ina cadaan cada bin abi rabax yaquulu wuxuu leeyahay tujzihu lmaktuuba min ragcatay dawaafeh haddii aad dawaafka la imaato salaad farada aad tukato salaadda faradkaa kaaga filan labada ragcadood ee dawaafka salaadda faradkeed baa kaaga filan buu leeyahay ninka la ihahda cadda zuhriyow ma la qabta adigu faqaala wuxuu yidhi zuhri maya aلsunnatu afdal sunnada fadli badan nabiga alay slam salaad farada muuna raacinine farad kale gaar u tuko labada ragcadood sunnadaha ah, sunnatu dawaafkeedna gaar u tuko aartaasna ah, waxaa wesliy ibn abi shayba isagoo mukhtasaroo gaaban buu le xaafid ibnu xajar raximah اllah marka wuxuu leeay asunatu afdal sunnada fiicano inaad laba ragcadood oo lagu magacaabay ragcatay dawaaf oo dawaafka uu leeyahay aad tukato ayaa sunnada nebiga ah oo waa kanoo lam yadufi nabiyu lam yadufi nabiyu nabiga ma dawaafin calayhi salaam subuucan toddoba dawaaf qadun werigii ilaa salla ragcatayn umuu tukan jiray farad iyo waxma raacinin xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaanaa sufyaan can camar ibnu dinaar sa'alnaa waxaan weydiinay ibnu cumar wuxuu leeyahay cabdullahi ibna cumara cabdullahi ibn cumar baan waxaan weydiinay buu le cmar ibnu dinaar ayaqacu rajulu calaa imraati ninka xaaskiisa ma u galmoon karaa ama ku dhici karaa fi cumrada gudaheeda markuu qabla an yaduufa bayna safa walmarwa hadduu cumro ku imaado oo qofka uu muctamir yahay haweenka waa ka waxyaalaha maxduuraat lixraamkae laska reebaya ka mid tahay hadduu dawaafka kacbada dawaafo wuxuu sacyigii bayna safa walmarwa uun la imaanin islaamtiisa ma u galmoon karaa su-aashaasa cabdullahi bin cumar la weydiiyey qaala wuxuu yidhi qadima rasuulu llahi sala اllah alay slam nabigaa soo garay maka fadaafa bilbeyti kacbadiibuu dawaafay sabcan toddoba jeer buu ku wareegey uma sallaa wuu tukaday khalfa almaqaami maqaamu ibraahiim gadaashiisuu ku tukaday ragcatayn laba ragcadood oo watakiduu min maqaami ibrahim musalla buu ku camal falay sala allahu alayh waalih wasalam nabiga wadaafa bayna asafa walmarwa markaasuu deen markuu laba ragcadood tukaday safa iyo marwo ayuu aaday oo toddoba jeerbu ayaguna sii socday oo soo socday sidaasuu nabigu sameeyey calayhi salaam qaala ilaahayna wuxuu yidhi qaala ibn cumar wuxuu soo dabashaday ilaahay wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulkiina dayasho wanaagsan baa inugu sugane ku dayda sidaasuu nabigu sameeye marka waxaa weeyaan jawaab lfatwa jawaabu lfatwa aw mustafti bilnas qofkii mustaftiga ahaa ee su-aasha ku weydiiyey oo wax ku weydiiye waxaa ka waran ku yidhi oo aayadun ka horgeyso xadiidun u dhiirto ku filaade jawaabtina waa helay jawaabtina waa helay daliilkeedana waa helay laakiin shardi maaha haddii su-aal lagu weydiiyo waa xaraam waad ka dhigi kartaa adoon ayad waxba sheegin haddaad og tahay daliilkii oo inuu xaraam yahay waa xaaraan waa xalaal waa waajib waa lays amray waad samayn kartaa waa iska dhigi kartaa laakiin cabdullahi bn cumar radi allahu anhu aaya daliilkii ficilkii nabiga alay slam u so daliishaday jaabir rafiiri qaala wasa'altu jaabiran baan weydiiyey ninka su-aasha weydiinaya waa ninkaas le camr bnu dinaar isla su-aashii baan waxaan weydiiyey jaabir bn cabdillah radi allahu canhuma faqaala wuxuu yidhi laa yaqrubu imra'atahu muu dhowaan karaa soo ma aha maya ooma dhowaan karo xataa yaduufa bayna asafa walmarwa ilaa safa iyo marwo dhexdooda u dawaafo oo la yimaado sacyigii maxaa yeelay qofka muctamilka ah arkaanta cumrada waxaa weeyaan niyat lixraam inaad xarmatoo niyato kadib dawaafka aad dawaafta kacbada sacyiga bayna asafa walmarwa intaas wey qaarkood taqsiir ba ku dareen timaha xiino gaabso markaasaad xalaalowday intaa ka hora maxduuraadka xajka waxyaalihii loo diiday qofka xaajigaa ah, oo dhan baa lagu diidaya baabu man salla ragcatayo dawaafa khaarija min almasjid labada ragcadood ragcatee dawaafka la yidhaahdo haddaad heli karta maqaamu ibraahim ah, gadaashiisa ku tuko watakiduu min maqaami ibrahim musala nacam baabun haa baab baa ka booday baabun man lam yaqrib alkacba sooma qofkii kacbada aan u dhowaaninba walam yaduf amaan dawaafin xataa yakhruja ilaa carafa ilaa carafa uu un u baxo oo wayarjaca uu ka soo gadoomo bacda dawaafil awali dawaafkii hore kadib marka bacda dawaafil awalida waxay ku xidhanta hadalka hore baabu man lam yaqrib ilkacba qofkaan kacbada u dhowaanin oo walam yaduf aan dawaafin bacda dawaafi اlawali saas isku xidhanta dawaafulquduumkii u horrayseed ku timid markaad la timaado kadib qofkaan dawaaf kalaba la imaaninba xataa yakhruja ilaa carafa ilaa carafa uu ka aado oo wayarjaca uu carafo ka soo noqdo kadib deena maalinta tobnaad dawaafulifaadlihii uu la imaado kii rugniga ahaa waa siduu nabigu sameeyey sala اllahu alيه wasalam markuu dawaafulquduum nabiga la yimid calayh الsalaam dawaaf dambe kacbada ma dawaafin intuu ka baxay meeshii buu meeshuu deganaa ayuu iska degay rasuulka alayh isalaatu wasalaam ah, maba imaaninba masjidkii iyo kacbadii iyo mar damba ma iman halkiisu iska tukan jiray sala allah alay wasalam kadib buu dawaafulifaadii haddana la yimid waa noqdo haddana minuu ku laabtay markuu mino usoo dhammaatayna dawaafulwidaaci bu haddana u yimid saddexdaa dawaafu nabigu yimid sala allah alay slam wax kale kuma darin xadaana maxamed bin abubakr qaal xadaana fudayl qaal xadaana muusa bin cuqba qaal akhbaranii kurayb mawla bni cabaas can cabdilaahi bni cabaasin radi allahu canhuma qaal qadima anabiyu sala allahu alay wasalam makata makuu nebigu soo galay fadaafa waa dawaafay dawaaf lquduum weeye haddaad xaaji tahay ama aad muqaarin isku daray aad tahay dawaafka u horaysa quduum baa la yihahda waa taxiyatulmasjid oo kale wasacaa bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdoodana nabigu waa saciyey walam yaqrub ilkacba kacbada ooma dhowaanin bacda dawaafihi biha dawaafkiisa uu dawaafay kadib oomaba soo dhowaanina waaba ka guurayba xataa rajaca min carafa ilaa carafa uu ka soo gadoomay sagaalaadkii tobnaadkii uu mino soo maray jabratulcaqaba soo tuurtay tibihiisa uu xiirtay kadib buu haddana dawaafka imaado oo kacbada dawaafay dawaafulifaada waa noqdee minuu ku laabtay saddex beri buu joogay waa soo gadoomo dawaafulwidaaci buu haddana la yimid markaasuu guuray rasuulka sala allah aleh wasalam saddexdaa buu nabigu dawaafay baabu man sallaa ragcatayi dawaafi khaarija min almasjidi wa sallaa cumaru radia allahu canhu khaarija min alxarami waa la isjoojinaya maalmaan eh ayb bilah towfiq wsala allah wslm ala nabiyina mxamed wala alih w saxbi ajmain